alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibni abi jamrah xadiiska boqol can abi darin radia allahu canhu qaala kuntu maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam abii dar waxau yihi jundub ibnu junaada waxaan ahaa buu yidhi waxaan ahaa maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga la jirkiisa mid ku sugan baan ahaa falammaa absara markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacnii uxudan buurta uxud la yidhahda uu arkay qaala wuxuu yidhi maa uxibu ma jecli annahu yuxawalu lii dahaban yamkusu cindii minhu diinaarun fawqa halaasin ila diinaaran arsuduhu lidayn ama arsiduhu lidayn labada waa bannaane yuxawalu iyo taxawala labada waa loo dabdiyaa wuxuu uhi maa uxibu ma jecli annahu yuxawalu lii in lay beddelo oo layga yeelo dahaban ay huwa buurtan uxud dahaban dahab in layga yeelo ma jecli buuri yamkusu cindii minhu diinaarun fawqa alaasin oo inta dahab layga yeelo uu agtayda ku sugnaanayo dahabkaasi minhu diinaarun diinaar ka midii uu agtayda ku sugnaanayo minhu xaaluu markaa dahabka ka mid yahay uu ku sugnaanayo diinaarun diinaar diinaarka soo socdaa laga xaalaynaya nakiro sifadeeda haddii la hormariyo xaal bay ka noqotaa fowqa alaasin ay fowqa alaasi layaal saddex habeen wax ka badan oo ka dheeraada inuu agtayda kaga sugnaado diinaar ma jecli ilaa diinaaran ilaa diinaaran diinaar mooyaane ama ilaa diinaarun diinaar mooyaane waxay noqonaysaa cala albadel marka la rafciyo waayo dee waxa weeye markaa waa manfi yani marka waxawe taam ah arsuduhu lidaynin aan u diyaariyo ugu talagalay dayn aan ugu talagalay diinaarkaasoo aan u diyaariyey lidaynin dayn aan u diyaariyey inuu diinaarkaasi agtayda ku soo baaqi noqdo aan sidaa ugu talagalay mooye wax kale agtayda inay ku soo hadhaan ma jecli uma qaala dabeedna waxau ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ina alakariina hum alaqaluuna ina alakariina kuwa wax fara badani oo xoolaha badan markay adduunyada joogaan hum alaqaluuna waa kuwa wax yar oo sawaabka sawaabkiiyo ajarka kuwa wax yar weeye aakhiro hum alaqaluuna yowma alqiyaama ayaa riwaayaadka qaarkood kordhinaya maalinta qiyaamada yagaa wax yar ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada ku ku yidhi xoolihii ku sameeyey mooyaane qaala bimacnaa waxaa loo jeedaa facala qaala mar baa loo isticmaalaa bimacnaa facala sida facalaba loogu isticmaalo bimacnaa qaala ayaa qaalana loogu isticmaala wakhtiyada qaarkood bimacnaa facala ilaa man qaala ay ilaa man facala mid ku sameeye mooyaane bilmaali xoolihii haakada haakada wahaakada ya yacni hor iyo dibba mid ka dhiibay mooyaane oo siduu u bixinayo aanu aaba yeelin wa ashaara ama waxaweye labada geesood haakada xagga midig iyo wahaakada xagga bidix labada geesoodba ka dhiibay calaa kulli xaal muraadka looga jeedaa ka badan labada geesood baa soo aroortay waxaa laga tilmaamayaa inuu waxaweye gees walba ka dhiibayo haakada sidaas markaa waxaweye u dhiibay oo u bixiyey iyo wahaakada bimacnaa bidix iyo midigba mid ka bixiyey yacni jihada bidix iyo jihada markaa midigba lagama tilmaamayo gacanta bidix muraadku maaha dee sunnadu maaha marka wax la bixinaayo gacanta bidix in lagu bixiyo maaha laakiin waxaa laga tilmaamaya jihada wa ashaara abuu shihaabin abuu shihaab wuxuu tilmaamay bayna yadayhi hortiisa ayuu tilmaamay wa can yamiinihi iyo xaggiisa midig ayuu tilmaamay wa can shimaalihi iyo xaggiisa bidix ayuu tilmaamay calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa jiha kastaba inuu ka dhiibay wa qaliilun maa hum waanay yaryihiin cidda saa samaysaa qaliil wuxuu noqonayaa khabar muqadam ah ayuu noqonayaa maaduna waa masiida litawkiid hum waxay tahay mubtade mu'ahara wa qaliilun way yar yihiin maa hum iyagu way yar yihiin cidda sidaa maalka u dhiibto u bixiso deeqsiga ugu ahi waa yar tahay weliba markay bixinayaanna waa in ilaahay dartii de ay uga jeedaan ilaa haddayna ilaahay dartii uga jeedin waxay ku noqonaysaa dee wax laguba ciqaabay noqonaysa hadduu istusnimo iyo wax la mida uga jeedo waaba sabab naarta lagu galo wa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam makaanaka xataa aatiyak meeshaada ku sugnow abudarow ay ilzam makaanak meeshaada laazim xataa aatiyaka ilaa aan ku imanayo meeshaada ku sugnow wataqadama hayra baciid wataqadama waa markaa hormaray hayra baciidin yani meelaan marka waxa yani fogayn ayuu marka u hormaro u socday fa samictu sawtan abudar wuxuu yidhi cod baan maqlay fa aradtu an aatiyahu waxaan doonay inaan marka u tago ayaan doonay uma dakartu qawlahu makaanak dabeedna waxaan xasuustay hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam makaanaka xataa aatiyak meeshaada laazimo ku sugnow ilaa aan ku imanaayo ayaan xasuustay markaa dabeedna waan ku sugnaaday halkaygii falammaa jaa'a markuu yimi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow aladii samictu kii aan maqlay aw qaala ama wuxuu ihi alsawtu aladii samictu codkii aan maqlay waxay ka dhigan tahay mubtadihii baa xadfane aladii samictu ay ma ladii samictu ma ladii samictuh muxuu yahay kii aan maqlay aw qaala ama wuxuu yidhi alsawt aladii samictu ay ma asawt aladii samictuh muxuu yahay codkii aan maqlay oo shakun min araawiyo yani aladii samictu miyuu yidhi mise alsawt aladii samictu buu ka shakiyey raawigii abudar ka warinayey baa ka shakiyey qaala wuxuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam hal samicta miyaad maqashay qultu waxaan idhi nacam haa waan maqlay qaala wuxuu hi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ataanii jibriilu calayhi asalaam waxaa yimi jibriil nabadgelyo korkiisa ha ahaatee fa qaala wuxuu hi man maata ku kastoo dhinta min ummatika xaalu ummaddaada ka mid yahay laa yushriku billaahi shaya laa yushriku xaalaanu wadaajinayn billaahi allah aanu la wadaajinayn shay an waxba aanu la wadaajinayn dakhala aljannata jannaduu gelaya ku kastoo dhinta xaalaan wax shirkiya la imanayn oo allah aanu waxba la wadaajinayn kaasi wuxuu gelayaa janno qultu waxaan idhi wain facala kada wa kada abu dar baa odhanaya oo hadduu saa iyo saa sameeyo oo macaasi iyo dembiye'ana miyuu jannada gelayaa riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay wain zanaa wain saraq hadduu sinaysto waxna xado miyuu jannada gelayaa qaala nacam haa ya wa in zanaa wa in saraq haba sinaysto waxna ha xadee jannada waa gelaya xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida adduunyada uga zaahidaayey oo isaga ilaalinaayey horta lafdigan eh, yuxawalu ama taxawala waxay noqonaysaa markaa inay waxa weeye yani markaa yusayaru inay la macno noqonayso yusayaru inay la macno noqonaysay noqonaysa ilaa laga yeelo xadiiska waxaa kaloo ku sugan abu shihaab eh, inuu marka ishaarada sameeyey marka ruwaadda xadiiska soo warisay ayuu ka mid yahay waxaana la yidhahdaa cabdurabbi alxanaad ayaa la yidhaahdaa marka waa raawi ruwaadda soo warisay ka mida wey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida adduunyada uga zaahidaya laga qaadanayaa adduunyaduna qiimo aynay ula lahayn waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu deeqsiga u ahaa waxaa laga qaadanayaa hawaabka aakhiro siduu u doorbidaayey ayaa laga qaadanaya nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam buurta uxud la yidhaahdo waa buur weyn carabtu markay sheegayaan leeyihiin waxaasi waa weyn yahay waxay yidhahaan waa milu uxud ya uxud buu la mid yahay intuu weyne ka qabo nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam buurta uxud haddii markaa dahab layga dhigi lahaa ma jeclaysteen diinaar inuu igaga hadho midaan ugu talagalay mooyaane dayn aan ugu talagalay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan ama markaa waxa fii sabiililah marka dhammaan inuu faraqi lahaa oo wada bixin lahaa weliba wakhti yar ku dhammayn lahaa saddex habeen hadday ka soo wareegaan in shay igaga baaqi yahay oo diinaar igaga hadho midaan dayn ugu talagalay mooyaane mid kale ma jeclaysteen marka zuhdiga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa zuhdi ikhtiyaariya buu ahaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa zuhdigoodu inuu yahay ibdiraari damci adduunyadu inuu ku wen yahay laakiin zuhdiga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa zuhdi ikhtiyaariya buu ahaa saas aawadeed maalku hadduu sida daadka u galo wuxuu uga bixi jiray dee sida daadka waa garanaysaan siduu markaa nebigu u bixin jiray iyo markaa warka ku saabsan yacni akhbaarta ku saabsan waxaweeye deeqsinimadiisa aad bay u badantay xadiiskani wuxuu kaloo sheegayaa in nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka adduunyada wax badani inay aakhiro wax yaraanayaan mooyaane ruux markaa waxa weeye yacni jiha walba xoolaha ka dhiibay oo markuu ka bixiyey zakadii iyo waxyaalihii farallada ahaa markuu ka bixiyey dabadeed hadday zaka tahay hadday infaaq tahay cid nafaqadiisu ku waajibtay hadday jihaad tahay ayaa haddana sadaqadii sunnada ahaydna uu si walba u bixinayaa oo gees walba ka dhiibaya kaas mooyaane oo isaguna yar sida loo helaa haddii kale dadka kale wax badani aakhiro iyagaa wax yaroo sawaabkoodu yaraanaya waxaa soo aroortay dadka markaa adduunyada dhibaataysani inay aakhiro sawaab weyn helayaan ee dhibaatadaa ku sabray waxauu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkii ahlu caafiyaha ahaa ee masaa'ibka iyo faqriga iyo xanuunada iyo waxyaalaha noocaasa ka badbaadada qabay ee iska ladnaa aakhiro waxay markaa tamaniyaan oo jeclaystaan in jidhkooda la googoyn lahaa markay adduunyada joogeen limaa yarawna min sawaabi ahli ilbalaa waxay arkayaan daraaddeed oo dadkii ahlulbalaaga ahaayee la imtixaanay sawaabka weyn ee la siinayo markay arkaan bay ku masayraan oo is yidhahdaan allah markaa adduunyada joogteen ma masaa'ib laydin keeno maa jidhkayna laydin googooyo si aad sawaabka wanaagsan ee weyn a u heshaan yacnii ruuxii ku sabra masaa'ibka iyo dhibaatooyinka wuxuu helayaa sawaab aad iyo aad u weyn buu helaya asbaabta ay u yidhaahdeen marka ahlucilmiga qaarkood almasaa'ibu nicma shaikhulislaam ibnu taymiya markuu leeyahay almasaa'ibu nicma masaa'ibtu waa nicmo ilaahay ya waayo dembiyadii baa lagu daadinayaa waa lagu sabrayaa rabbi baa loo tadarucaya yani markaa sawaab iyo ajar weyn baa lagu helaya sawaab iyo ajar weyn ayaa markaa lagu helaya marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal ruuxii marka lagu imtixaano dhibaato iyo ruuxii lagu imtixaano ladnaan mid waliba marka waxa inuu imtixaankaa siduu uga bixi lahaa waa inuu ku dadaalaa oo nicamkii waa in marka waxawe lagu shukri naqaa xuquuqdoodina la gutaa masaaibtiina waa in lagu sabraa ya wanabluukum bishari waalkhayri fitna nicmadiina waa imtixaan musiibadiiyo dhibaatadiina waa imtixaan wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat yani labada noocba waa ku imtixaanna marka waa inuu ogaadaa ruuxu mar walba inuu imtixaan ku jiro haddii nicmo uu helo iyo haddii dhibaata ku dhacdo mid walba markaa siduu imtixaanka u baasi lahaa uga bixi lahaa waa inuu ku dadaalaa ta kale maalka bixintiisa iyo deeqda waa in lagu dadaalaa ruux waa inuu isbaraa yacni waxbixidda waa inaanu is odhan markaad xoolo badan yeelataad wax bixin doontaa yacni mundu siqar isagoo yar xataa waa inuu isku tarbiyeeyaa inuu wax bixiyo ma ogid xoolo badan inaad yeelan doonto mar walbana waad u baahantay waxbixinta bixina waa tamarun ma barasho isbar inta yaraad bixiso waad u baahan tahay ya ittaqu naara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanto iska ilaaliya kulay ku tahay waxaa iskaga ilaalinaysaan xabad timire jeexeed kulay ku tahay laa taxqiranna min almacruufi shaya waxa wanaagsane macruufka ah wax ka mid aha xaqirin waxaan waa yar tahay ha odhanaha yaraysan ya waxaa dhici karta intaa yari miisaankaaga inay ka dhimanto shaytaanki wuxuu koranaya dib u dhigoo markaad xoola yeelataad wax bixin doontaaye hadda iska da ha yeelintaas waa inaad isku daydaa inaad wax bixiso si ducada malagga aad u heshana kulla yowm waa inaad isku daydaa inaad wax bixiso waayo subaxi kasta iyo dharaarti kastae qorraxi soo baxdo waxaa soo degaya laba malag labada malku waa ducaynayaan allaahumma acti munfiqan khalafa haddamaarta mid wuxuu ku ducaynayaa ilaahay oo mid wax bixiyey khalaf sii khalafkaasi ha noqoto xagga maalka iyo barakada in wax loo dabamariyo iyo cawil khayr qaba la siiyo iyo sawaabka aakhiro mid walba ya malagga ducadiisii buu ruuxu helayaa kii kalena muxuu ku ducaynayaa allaahumma acti mumsikan talafa ilaahu miduu haysto sidaa ugu dhegay ya waxba bixin waayey waxaad siisaa qallayl sii talaf marka waxa weeye habaarka malagga waa inaad isku jirtaa ducada malagga siaad u heli lahaydna waa inaad ku dadaashaa subax kasta waa inaad isku daydaa inaad wax bixiso maanta waxba maad bixin markaad tidhaahdo waa inaad istidraagtaa ruuxii waa inuu caado ka yeeshaa waxbixinta oo deeqdii uu isbaraa waayo bukhligu waa shay madmuum ah yacni shay markaa yani madmuum oo sharcigu dhaleeceeyey weeye bukhligu waxaana la ammaanay deeqda iyo waxbixinta ayaa la ammaanay sadaqaduna waxa weeye fadligeed iyo ajarkeedu waa weyn yahay oo fadli weyn ayaa ku sugan fadli weyn ayaa ku sugan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cidda adduunyada loo badiyey ee aakhiro markaa waxa weye iyagu aanay u yaraanayn iyagu markaa wax badan aakhirana helayaa kuwa deeqda badane gees walba ka dhiibaya inay yihiin laakiin kuwaasi waa qaliil marka loo eego inta wax la siiyey ee adduunyada wax badan la siiyey cidda sifadaa ku sugani waa cid qaliil oo yar weeye ruuxu markaanu waxba haysanin ama markaa xoolo fiican aanu lahayn wuxuu isleeyahay adigu qaliilkaasaad ka mid noqon doontaa laakiin ma oga ya yacni waxa weeye markaanuu haysan waxaa dhici karta inuu isleeyahay waxbaad bixin doontaa wadaad baa odhan jiray markaysagaa laba shay qofku wax markaa aanu isagu iska ogayn bay ka soo saaran iska daa dadku waxaynay ka ogayn waxaanu isagu iska aqoon ruuxaaba aqoon isugu dhiman tahay labadaa shay waa maxay waa madaxnimada iyo xoolaha ya xilkiiyo xooluhu yacni mas-uuliyad hadduu qofku qaado markaa uu noqdo madax iyo hadduu xoolo yeesho waxaanu iska aqoonin aanu isku ogeyn baa ka soo baxa waxyaala aanu islahayn waxaase yeelaysaa ayaa laga yaabaa inuu yeelo marka sida u khayrka badanna ilaahay baa og oo qofka u doorka roon yani allah baa og marka ruuxu waa inuu marka waxa weydiistaa inuu ilaahay sugo inuu ilaahay hanuuniyo inuu ilaahay marka waxaweye sida wanaagsan waafajiyo waana inuu mar walba ku dadaalaa haddii waxaweye marka madaxnimo ama marka waxa xoola uu yeeshana kibirka waa inu iska jiraa inuu dadka iska koraysiiyo ta noocaas waa inu iska jiraa qadarka ugu dambeeya wuxuu tilmaamayaa ruuxii tawxiid ku dhintaa inuu jannada gelayo ama hor ha ka galo ama aakhirka dambeba ha ku dambeeye ruuxu hadduu markaa ku dhinto dembi kabiiro oo weyn hadduu ku dhinto wuxuu mutaysanayaa naarta ayuu mutaysanaya ma taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa in shaa cadabahu wa in shaa cafa canh hadduu doonana allah waa cadaabayaa hadduu doonana waa cafinaya haddiise la cadaabo dembigaa lagu cadaabo naarta ku waari maayo abad alaabaad ee wuxuu noqonayaa inuu janno ku dambeeyuu noqonayaa oo cid ahlu tawxiid oo tawxiid ku dhimatay naar ku waari mayso saasaawada nusuusaha soo aroore ee sheegaya dembiyada kabaa'irka qaar ka mida cidda la timi inay markaa naarta ku waarayaan tilmaamaysa e, nusuusaha kalea lala jamcinaya adilada sharcigaana waxaa waajiba in la kulmiya waajiba jamciga la jamcinayana hore waa u sheegnay macnuhu wuxuu u dhacayaa in markaa la yidhaahdo khuluudka waxaa looga jeedaa mugsi tawiil wakhti dheer inuu ku sugnaanayo laakiin khuluud abadiya aan laga tilmaamayn haatay ka cabiraan culammada qaarkood waa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufr waa khuluudkii ahlulkabaa'irka ama dembiyada waaweyn cidda u saaxiibkaa ah khuluudkoodii weeye laakiin khuluudkii gaalada ma aha laa khuluudu ahli lkufri ama ay ka cabiraan khuluudun duuna khuluud kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waa khuluud ka sokeeya khuluudkii weynaanshaha badnaa sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin baa la odhanayaa khuluudun duuna khuluud fii luqati alcarabna waa lagu isticmaalaa lafdiga in waxa weeye marka khuluud loo isticmaalo shay aan abad alaabaad baaqi noqonayn aljibaalu khawaalid waa kuwa yidhaahda nusuusahana waa ku soo aroortay abad iyadoo la itlaaqay in haddana waxaweeye aan loo jeedin tii waxa waxaweeye weligeedba ahayd ee abadiga ahayd sida walan yatamannawhu abadan mawduucaas waxaynu ugu celinaynaa maa takarara taqarar yacni waxa weeye labsi bay ku samaysaa kollay dalabada qaarkood oo xoogaa ishkaalaad markaysa markaa xon ay yani marka wakhtiyada qaarkood bacdu alaba ay ku samaysay ayaa jirta saas aawadeed su'aalaheedu wakhtiyada qaar ay soo noqnoqdaan ay fiican tahay waxa weeye marka inay mawduuca noocaasi inuu caddaado oo marka waxa la fahmo loo baahanya yahuudiyadu allah uu yidhi walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim weligood geeri ma tamaniyayaanoo ma jeclaysanayaan gacmahoodu waxay hormarsatay daraaddeed ayaa haddana waxa weeye abadkaa waxaa loo jeedaa intay ku jiraan nolosha adduunyada ku sugan yihiin fii xayaati dunya laakiin markay dhintaan oo naar galaan waxay ka mid yihiin gaalada jeclaysanaysa geerida wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk marka abadkii wuxuu u dhacay markaa fii daari dunya waa mid aakhire iyo markaa adduunyadaba wada camimaya ma noqon maaha dalabada qaar markaa yani ishkaal ku samaysta ee xadiiska sheegaaya ruuxa naftiisa dilay ee naartuu gelaya khaalidan mukhalladan fiiha abadan markaasaa la abad baa la sheegay yacni maxaa marka waxa weeye haddana la odhanaya ya waxaa la odhanayaa marka ahlusunna waljamaca waxay ku ijmaacsan isku waafaqsan yihiin qofku naftiisa inuu dilaa haddii aanu shay gaalnimoo kale la iman ama xaaraantii aanu xalaalnimo u ictiqaadin biduuni ta'awul ama aanu kufri kale la iman inaanu naarta abad alaabaad ku waarayn waa ijmaacu ahli sunnati waljamaca ijmacuna waa xaq ijmaacuna waa xaq marka waxay noqonaysaa maxaamisha yani markaa culammadu ay ku xambaaraan in lagu fasiro jamcan bayna aladilla si adilada loo kulmayo waa arrinka ku saabsan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa nas muxkama saas aaweed bay culamada ahlu sunnu ay yidhaahdeen nusuusta dhammaan waciidada ku soo arooray oo cid asalkoodu islaamnimo ay tahay loo goodiyaayo waxay noqonaysaa waciidka ay sheegayaan nooc tashaabuhi inuu ku jiro waxaana waajiba dhammaan in loo wada celiyo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa muxkamka loo celinaya waa kaas haddii muxkamaadka loo celiyo waxay noqonaysaa macnihii saxda ahaa ee looga jeeday in markaa la garanaayo lagu hanuunayo ayay noqonaysa sidaas yadaa bay noqonaysa naska markaa mutashaabihaana in la qabsado keligii aan muxkamaadka loo celin waa ariiqu ahli zayq waa dadka lumay wadadooda fa ama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih yacnii kuwa qalbiyadooda iilad ku sugan yahay xaqa ay ka iilanayaan waxay raacayaan wixii markaa mutashaabihay raacayaan marka waxa weeye waxay noqonaysaa mutashaabihaas in loo celiyo muxkamaadka in loo celiyo in muxkamaadka loo celiyo ayay noqonaysaa xadiidkanna waxa weeye mawduuca noocaasuu tilmaamaya man maata min ummatika laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna ya markaasuu wain facala kada wakada riwaayaadka qaarna waxay sheegay wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq yacni kii waxa weeye dhinto xaalaanu ilaahay u shariig yeelayno allah aan wax shirkiya ula imanaynin jannuu gelayaa jannuu gelayaana waa cibaaro marka waxa weeye sii daysan oo marna u fasirmi karta inuu awal ka gelaayo marna u fasirmi karta inuu aakhir ka gelayo marka dambe ku dambaynaayo labada noocba ay markaa koobsanayso oo labada noocba ay jiraan waa midda kale waxaa soo arooray xadiis saxiixa oo sheegaaya oo saxiixa ku yimi in markaa wakhtigii saxaabada wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin waxa weeye yani markaa naftiisa yani markaa dilo gacmaha isgooyey marka inuu jiro oo marka waxa weeye intuu marka waxawe dhaawacmay xoogaa sabri waayey akhiiran markii dambe waxaweeye markuu sidii ninka ku dhintay ayaa waxaweeye markaa waa lagu riyooday waxaa lagu riyooday ninkii oo sida kale u wanaagsan laakiin gacmuhu u duuban yihi waxaa lagu yidhi maxaa rabbi kugu faray wuxuu hi ilaahay waa ii dembi dhaafay laakiin gacmihii waxaa laygu yidhi waxaad iska kharribtay kuma hagaajinayno nebigay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu idhi allaahumma waliyadayhi fakfir ilaahu labadiisa gacmoodna u dembi dhaaf xadiisku waa fi saxiix marka waxa weye calaa kulli xaal nusuusaha waciidka waxaa loo baahan yahy in markaa la fahmo ayaa loo baahan yahy culammaduna awjuh badan ayay markaa sheegaan ilaa toddoba weji bay markaa sheegaan nusuusaha waciidka ee markaysa ama khuluudka sheegaya iyo markaysa markaa waaritaanka iyo ashyaada tilmaamay qaar ku xambaara istixlaalka qaar yidhahda waa sababun lilkhuluudi lowla almaanic qaar yidhahda waa khuluudun duuna khuluudi mukti tawiil ka tilmaama qaar yidhahda hada jazaauhu injuuziya yani waxaweye saasoo kale yidhaahda adigu calaa kulli xaal waxay gaadhsiiyaan ilaa waxaweeye toddoba jawaabood oo kale ayay markaa gaadhsiiyeen halkaa waxaa laga qaadanaya fadliga tawxiidku leeyaha laga qaadanaya can abi saciidin alkhudri xadiiska boqol iyo kow can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu can nabiy sal allahu alayh wasalam qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam iyaakum aljuluusa cala aturuqaat waxaan idinka digayaa idinka iyo waxaan idin kala digayaa wadooyinka inaa fadhigoodaan idin kala digaya yacni wadooyinka inaad fadhiisataan baan idinka digayaaba macnuhu dhacaya fa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii qaarkood maa lanaa buddun malihin bay yidhaahdeen wax maarmitaana oo aanu ka maarmayno fadhigaanu dariiqyada fadhiisanayno waayo majaalis kaleo aanu leenahay oo yani markaa waxa weeye aannu isugu nimaadnaa ma jiro oo aan waddooyinkaas ahayn marka kama maarmi karno waxay doonayaan marka inay nooc rusaade helaan ma aha inay marka waxa weeye nebiga amarkiisa ictiraadayaan oo diidayaan maaha innamaa huwa majaalisuna nataxaddasu fiiha wax kalaba maahee dariiqyadu waa fadhiyadayadii meelihii aanu fadhiisanaynaye aanu ku sheekaysan jirray innamaa huwa majaalisuna fadhigaanu dariiqyada fadhiisanaynaa waa makaanu fadhiyadayadii weeye nataxaddatsu fiiha xaal aannu ku sheekaysanayno dariiqyadaa gudahooda qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam faida ataytum nusaqa qaar waxay qorayaan faida abaytum ila almajaalisa laakiin nuskhada daarulminhaaj waxay qoraysaa faida ataytum ila almajaalisi haddaa markaa timaadaan oo aad tagtaan majaalista aad timaadaan fa actu ariiqa xaqahaa wadada xaqeeda siiya nusaka kale waxay qorayaan faidaa abaytum ila almajaalisa faidaa abaytum haddaad diiddeen yacni shaynaba ama shay kastaba ila almajaalisa makaanu fadhiyada mooyaane waxaa loo jeedaa inaad meelaha fadhiisataan mooyaane ay ilaa juluusa hadihi almajaalis inaad fadhiyadaa fadhiisataan mooyaane wax kaleba haddaad diiddaan fa actuu ariiqa xaqaha taa kalena macnaheedu saasuu noqonaya shuraaxda qaarkood markay fasirayaan ila almajaalisa faida abaytum ila almajaalisa waxay leeyihiin majaalis baa la ilaaqay waxaana loo jeedaa juluuskii baa loo jeedaa waa min baabi ilaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli ayaa laga tilmaamaya weji labaad waa suuragalo waa in la yidhaahdo waa min baabi xadfi lmudaaf oo dabeedna marka waxa weeye laga dhigay cala tawasuc loogu idaafeey faida ataytum markaad timaadaan ila almajaalisi fadhiyadaas makaanu fadhiyadaa markaad timaadaan waa ilaadii xarfu haayada ahayd faacdu acdu ariiqa waxaad siisaan wadada xaqahaa xaqeeda siiya qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii radia allaahu canhum wamaa xaqu ariiqi dariiqa xaqiisu muxuu yahay qaala qadu lbasari wa kafu lda wa raddu asalaami wa amrun bilmacruufi wa nahyun can ilmunkar wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam qadu lbasar ay huwa qadu lbasar xaqa dariiqu waa in markaa indhaha la laabto wey indhaha in la laabto wey alsu'aalu mucaadun fi ljawaab yani waxaa la sheegay yani markaa khabarkii baa la sheegay marka macnuhu wuxuu dhacayaa yacni markaa huwa dariiqii in la sheegaayo huwa qadu lbasar waa in markaa indhaha la laabto xaaraanta laga laabto ama markaa dumarka ajanabiyaadka iyo in indhaha lala sii raaco in laga laabto wa kafu ladaa dhibtana in la haysto afyi adinba oo xag odhaah ahaan iyo xag ficil ahaan midnaba aan cid la dhibin oo dhibtaada la ceshado aan la xaman aan la caayin aan la aflagaadayn aan wax la yeelin wa raddu salaam iyo in salaanta la radiyo oo la celiyo salaanta in la bilaabo waxaa le cidda soconaysa ayaa leh laakiin marka laydin salaamo inaad salaamta celisaan xaqii ariiqu ka mid yahay waa amrun bilmacruuf iyo wanaagga in la amro waxa san dadka la amro wa nahyun can ilmunkar iyo waxa xun in dadka laga reebo wixii sharcigu diiday in dadka loo diido oo laga reebo xadiiskani wuxuu tiriyey shan umuurood oo shantuba marka ay yihiin xaqa ariiqu leeyahay uu yahay ayuu markaa tiriyey xadiiskana bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen oo labadooduba waa soo wariyeen xadiiskan waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markii hore uga digay inay waddooyinka fadhiistaan nabiguna sala allahu aleyh wasalam wax kastoo dhibi ku jiro dadka waa uga digaayey wax kastoo wanaag ku jirana waa amrayey maa bacaa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum yacnii nebi kasta oo allah soo diray xaq ku waajiba waxa ahaa khayrku u og yahay ummaddiisa inuu u sheego sharku u ogyahayna inuu uga digo sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyba uu sheegay marka markii hore dariiqyada in la fadhiisto waa uga digay waayo dee sida badan kama madhnaanayso ama markaa waxa weeye indhaha oo markaa dadka lala raaco khaas ahaan dumarka marka ajnabiyaadka ah indhaha lala raaco ama indhahoodu marka ay ku dhacaan iyo in marka uu maqlo wuxuu markaa aan bannaanayn ama wax dembi inay ka dhacaan iyo wax la mida umuuraha noocaasoo kale u bandhigay ay dhici kartaa inay dhacdo marka si ayna u dhicin ayuu yidhi marka horeba ha fadhiisannina ka digtoonaada taasina waxay faaiideynaysaa saddu daraa'ic ayay faa'iidaynaysa laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa saddu daraa'ic marka calaa tariiqi alawlaa ah oo ilzaam aan ahayn oo ciddii marka waxa weeye waxyaalaha xaaraanta iska ilaalinaysa xaqa dariiqana bixinaysa dee waa tan loo ruqseeyoo loo banneeyey marka waa saddu daraa'ic calaa sabiili alawlaa ah laa cala sabiili alxatmi waaljasmi si marka lagu laaziminaayo aan marka ahayn waxaana soo aroorta marar badanoo timaadda saddu daraa'ic oo markaa waajibnimo looga jeedo markaa noociyan inay ahayn baa laga qaadanaya saddu daraa'icana adilo badan baa loo deliishaday waxaa kaloo ka mida waxyaalaha laga qaadanayo dar'u lmafaasidi muqadam cala jalbi almasaalix in mafaasidda la yska daafaco baa waxaa laga hormarinayaa in masaalixda la soo jiito iyaday dhici karta maslaxa in laga helo ayaa haddana waxaa la doorbiday in mafsadada marka waxa la daafaca la doorbiday taasaa la doorbido oo sidaasu uu uga digay waxaa laga qaadanaya ixtiyaadka in lagu dadaalo oo inuu ruux markaa salaamada markaa helo iyo nabadgelyada ayaa inuu ziyaado helo oo ziyaado damaaciyo oo laakiin mafsada ka iman karto dee ka daran ya mar haddaanu mafsadadii markaa waxa weeye ka aamin qabin ama aanu iska ilaalin karayn walow dheeraadbaha uga iman lahaaye inuu markaa iska daayo yacni markaa uu marka horeba iska mooso oo waxa weeye ixtiyaadka sameeyo oo sida dadaalka badan qaato ayaa markaa culamada qaarkood ay ka istimbaadeen oo kala baxeen waxaa kaloo laga qaadanaya shaygii marka waxa weeye si uun ku bannaanaanayo nebiga raxmaddiisa waxaa ka mid ahayd inuu markaa dadka u banneeyo haddii marka uu si ku bannaanaanayo mafsadadii marka waxa weeye si ay isaga ilaaliyaan buu u tilmaamaya waxayo waxayo waxaa yacni la kaalaya waxaana iska jira yacni waxawe dabeed marka waxa la kaalaya maad samayn kartaan markaa waad samayn kartaan oo marka ibaaxu marka u noqonaya yani mid u bannaan ayuu markaa noqonaya marka taasna waa markan labaad inuu marka waxawayan u yidhi haddaa marka waxa haddaba aad timaadaan meelaha la fadhiisanayo ariiqa xaqiisa bixiya bimacnaa haddaad sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeeshaan yacni xaraj kuma sugnayo dhibaato inaad markaa waxaa fadhiisataan yani marka wax dhibaatii markaa kuma sugna ashyaada qaarkood waa waajibaad marka yani lagu kacayo ashyaada qaarkoodna waa muxaramaad la yska ilaalinayo wala waajibaadka qaarkood haba noqdaanba markaysaga iska fardu kifaaye ha noqdaan fardu kifaaye haba noqdaan waxyaalaha muxaramaadkee la yska ilaalinayo waxaa ka mid a ah indhaha in la sii daayo oo waxaweeye dumarka ajnabiyaadka lala raaco marka waxa weeye gabadha ajnabiga uu ninku arko waa inuu indhaha ka laabtaa xadiiskii waa kii sheegaayey jariir ee saxiixa ku sugnaa inuu nabiga weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam can nadari lfujaa wuxuu nabigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam laka alnadratu aluulaa walaysat laka athaaniya aragtida koowaad ee qacda abaad leedahay laakiin tan labaad melihi riwaayo kale waxay sheegaysaa isrif basarak araggaaga leexi oo markaa waxbay ka dabaal aragtidaa qasad la'aantee ugu horraysa markay ku dhacdo waajibkeedu waxay tahay inaad indhaha laabato inaad ku celisaana kuma bannaana waataa war waxaad aragta suu ekaa ya dabeedna aad ku celiso shaydaanku wuxu waa bal eeg ya yacni saasu ka odhanaya markaa saas aawadeed waa ina araggana lagu celin ka horena waa inaan loo dayn macno qalad ah u fahminoo ayse odhan laka nadratulula marka la yidhi dee taa hore inaad ku sii haysaa tii hore kaaga midta haddii marqa sadiimi ya yani waxay noqonaysaa inay ka baxday xadiiskuna waxaabuu sheegaya riwaayadkiisu isrif basarak markay indhuhu ku dhacaan marka ka liix markiiba marka ka leexi marka indhaha in la laabtaa ka mida qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum xubnaha taranka in la ilaashado waxyaalaha markaa waxaa weeye sababta u ah waxaa ka mida indhaha in la laabtaa ka mida waxyaalaha zinada sababta u ahna waxaa ka mida in indhaha la sii daayo oo indhaha loola raaraaco oo la daawado oo la egeego taasaa ka mida waayo waa dariica ila zina nadratun faibtisaamatun fasalaamun fakalaamun famawcidun faliqaau wuxuu tilmaamay zinada iyo sida qofka isugu dhiidhiibaysa muqadimaadku in zinada weyne dhacayso marka hore waa eegis waa dholla caddayn waa hadal iyo bariido ya yacani waxa weeye waa kalaamka kalea ku xiga waa salaan waa marka waxawe hadalkii kale iyo marka waxaan ayaa ku xiga ballan ku xiga yani khatartii weynayd baa kusii xigtay ya sinadu siday ku dhacdaa waa sidaas weeye marka aragtidu waa waxa ugu horeeya ee marka qofkii xumaanta u jiiday yani wey mm. waxaa ka mida marka kaful ada dhibta marka dadka in laga haysto aan la xaman aan la caayin yani marka aan la aflagaadayn oo aan marka waxaweye wax loo geysan af iyo adin gacan midnaba aan wax lagu geysan salaamta in la celiyaa ka mida haddii lagu salaamo salaamtii aad radidaan waida xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waxaa ka mid a macruufka iyo wanaagga in la amro oo xumaantana la reebo waxa weeye waa shay markaa iyaguna fardu kifaaya weeye ashyaa kale oo xadiiska hadda shan baa riwaayadan inoogu sugan ashyaa kaloo zawaa'ida oo riwaayaad kale ku soo arooray baa jira qaarkood saxiixa ka baxsan oo markaa la ziyaadiyey ilaa afariyo toban khaslo ayaa la gaadhsiiyey xaafid ibnu xajar baa afariyo tobanka khaslee xaqu ariiqa wuxuu ku tiriyey abyaad buu ku tiriyey wuxuu idhi jamactu aadaaba man raama aljuluusa cala ariiqi min qowli khayri innaasi insaana abshi salaama waaxsin fi lkalaami washam mit caatisan wasalaaman rudda ixsaana fi lximli caawin wamadluuman acin wa aqis lahfaana arshid sabiilan wahdi xayraana lilcurfi mur wanha can nukrin wa kufa adan waqadi arfan wa aksir dikra mawlaana lilcurfi mur wanha can nukrin halkaa wuxuu qorayaa nusakha qaarkood can munkar marka sida marka waxa weeye masaadir kale ay qorayaan oo nuskhada daaruminhaaj lafteeduna qoraysa waa can nukrin marka calaa haada in waxba la reebo oo munkar la yidhaahdo si wasniga loo ilaaliyo xaaje looma qabo can nukrin bay ahayd nukrinna waxay la mid tahay munkarka ayay la mid tahay marka waa afar iyo toban khaslo mm, waa afar beydoo baxrulbasiita wey wuxuu ihi waxaan kulmiyey aadaabta cidda doontay inay fadhiisato dariiqa raama waxa weeye waa doontay wey waxaan ka soo ururiyey min qowli khayri nnaasi insaana dadka kii ugu khayrka badnaa hadalkiisii baan ka soo ururiyey khaslada koowaad waa afshi salaama salaanta faafi khaslada labaad waa axsin filkalaami hadalka markaa wanaag ku sameeyo hadal wanaagsan ku hadal khaslada saddexaad waa shamit caatisan ka hindhisa kaga farxiyo u duceeyo yarxamuka allah dheh waa hadduu ilaahay mahadiyo wa salaaman ridda ixsaana yacnii salaamtan celi samafalaad samafalaysa daraaddeed waxay noqonaysaa khaslada afraad bay noqonaysaa fi lximli caawin waxa la qaadaayo kaalme oo ciddii aan qaadan karin ama markaa ciddii markaa dee daciifaba ku kaalmeeye baahan in loo qaado ama la caawiyo u baahan fi lximli caawin waa khaslada shanaad wa madluuman acin khaslada lixaad mid markaa madluum ah isagana caawi khaslada waxa weeye markaa toddobaad wa akhis lahfaana mid waxa weeye markaa yacni markaa dhibaataysan ama baahan u gargaar khaslada sideedaad arshid sabiilan hanuuni markaa waddo oo waddo ku hanuuniyo kii waddadii aan garanayn u tilmaan waddada saxda iyo halka marka uu ku socday meeshay ta sagaalaad wahdi xayraana mid dayoobay isagana waxa weeye markaa hagoo hanuuni khaslada tobnaad licurfi mur macruufka amar waxa wanaagsan dadka amar khaslada koob iyo tobnaad wanha can nukrin munkarkana reeb oo dadka u diid ta labiyo tobnaad wa kufa adan dhibta hayso oo cidnaba ha dhibin ta saddexiyo tobnaad waa raddi darfan indhaha laabo oo xaaraanta ka laabo waa tii saddexiyo tobnaad ta afariyo tobnaad waa akfir dikra mawlaana farabadi xuska ee gargaaraheenno allaah ah aad markaa xusaysana farabadiyo aada u xus xadiiska boqol iyo laba can cabaayata bni rifaacata bni oo raafic ibni khadiijin can jaddihi radia allaahu canhum cabaaya ibnu rifaaca ninka la yidhaahdaa wuxuu ka warinayaa awowgii wuxuu ka warinayaa awowgii waa raafic ibnu khadiij weeye raafic ibnu khadiij weeya marka cabaaya ibnu rifaaca wuxuu ka warinayaa can jaddihi awowgii raafic ibnu khadiij ahaa radia allaahu canhum qaala inuu yidhi kunna maca anabiyi sala allahu alayh wasalama waxaanu ahay nebiga la jirkiisa qaar ku sugan bidilxulayfa meesha dilxulayfe la yidhaahdo qaar markaa jooga oo meesha yani nebiga ku weheliya ayaanu ahayn halkaasaan wada joognay fa asaaba annaasa juucun dadkii waxaa haleelay gaaja ayaa haleeshay fa asaabuu ibilan wa hanaman waxay dadkii asiibeen oo ay markaa heleen yacni ibilan geel haniime ah iyo wa khanaman adhi qaniime ayay heleen qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khadiij wa kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabiguna wuxuu ahaa fii ukhrayaati alqowm qowmka xaggiisa dambe mid ku sugan buu ahaa oo jamaca dambe ayuu la socday facajiluu waa degdegeen dadkii wa dabaxuu waa gowraceen yacni xoolihii ay heleen ee khaniimada ahaa ayaa yadan la qaybin bay markaa gowrgowraceen ay qasheen wa nasabu lquduur dheryahana waxaweye waa dhidbeen oo waa taageen ya markiiba waxaweeye markaa inta waxaweye nafafkii la qalay ayaa marka hilibkii waxaweye la googooyey dherigaa lagu guray dheryaha lagu guray fa amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam bilquduuri fa ukfi'at nabigu markuu yimi wuxuu arkay iyadoo marka waxaweeye dee nafafkii khaniimada ahaa wax ka mida la qashay hilibkiina la karsanayo dee taasina waxa weye mid markaa sidaa in la sameeyo mid saxa may ahayn oo waxaweye waa haniimadii oo lagu tasarufaayo intii waxa weye aan la qaybin kahor noocaasoo kale dee huluul buu noqon jiray fa amara nabiyu sala allahu aleyh wasalam bilquduuri wuxuu nabigu amray calayhi salaatu wasalaam biikfaai alquduur dheryaha markaa in la afrogo oo la fororiya fa ukfiyat markaasaa la afrogay ah, la qallibe uma qasama dabeedna waa qaybiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam haniimadii ayuu qaybiyey facadala casharata min alghanami bibaciir wuxuu markaa u dhigay oo inay u dhiganto ka yeelay tobankii adhiga ahaaba tuludgeela tulud geela mid u dhiganta ayuu ka yeelay yacni neefkii geela ahaa meel marka laga dhigo yani waxaa lala simay toban adya toban adhiyo neef geela la simaya fanadda minha baciir awr baa ka baxsaday tulud baa baxsatay baciir fii lugati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa waa tulid geela un ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto awr iyo halkay doonto ha noqoto kutubta luqadu siday qorayaan saas weeye laakiin curfiga waxaa iska caanbaxay baciir in la yidhaahdo awrka in la yidhaahdo waa curfi markii dambe iska caanbaxay wey fanadda minha baciirun tulud geelaa baxsatay fatalabuuhu waa raadiyeen oo waa dooneen fa acyaahum waa daaliyey oo waa kari kari waayeen inay qabtaan wa kaana fi lqawmi khayrun yasiira waxaana qowmka ku dhex sugnaa farday yar oo aan badnayn fa ahwaa rajulun minhum bisahmin qoladii fardaha wadatay markii hore inay ka daba cararin baa laga yaabay marka fa ahwaa rajulun minhum ninbaa wuxuu ku hoobiyo ku riday ka midii bisahmin leeb faxabasahu allaah allah baa xabisay uma qaala markaasaa nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ina lihaadihi albahaa'imi xoolahan waxaa u sugnaaday khaas ahaan markaa waxaa degeelayaba markaa si gaara laga tilmaamay laakiin bahaa'imtu marka hore waa caamo oo waa soo gelayaa noocyaduba ina lihaadihi albahaa'imi xoolahan waxaa u sugnaaday oo ka mida awaabida qaar markaa carara oo fiiga oo ka awaabid ilwaxshi bahalaha markaa aan la qaban karina cararaya oo kale la mida famaa khalabakum minha ku kastoo idinka haalib noqda oo ka mida markaa xoolahaas oo aa qaban kari weydaan fasnacuu bihi haakada saasoo kale ku sameeya bimacnaa yani haddaad si kale u gaari weydaan waxaa markaa ku samaysaan inaa marka waa sida ugaadhoo kale inaa u dishaan sida ugaadhaba markaa leebka loogu dilaayey iyo waxa la midka ah bisimku loo qabanayo marka lagu ridaayo saasoo kale markaa ku sameey fasnacuu bihi haakada faqaala jaddii wuxuu yidhi awowgey waxaa odhanaya cabaaya ayaa odhanaya waa raafic ibnu khadiij awowgiis innaa narju annagu waxaanu ka baqaynaa aw nakhaafu ama waxaanu ka baqaynaa waxay culammadu yidhaahdeen rajaagu wuxuu ka mid yahay min aladdaad erayada macaanida isku liddigii ku kulmaan buu ka mid yahay oo rajaa waa rajeeyey waa la yidhaahdaa waa tamaaciyey iyo rajaa waa baqay waa ka baqan labada waa loo isticmaala waatuu shaacirkii yidhi idaa lascathu naxlu lam yarju lascaha marka shinnidu qaniinto kama baqaayo qaniyadayda lam yarju bimacnaa lam yakhaf hmm, qur'aankana mawaadicda qaarkood baa khawfkaasaa lagu fasiray faman kaana yarju liqaa'a rabbi an yakhaaf marka wuxuu ka shakiyey lafdiguu yidhi ma waxa uu ahaa narju mise wuxuu ahaa nakhaafu waa shaku min araawi iyaday isku macno yihiin waxaannu ka baqaynaa alcaduwa cadowga ayaan ka baqaynaa hadan beri inaanu la kulanno ayaanu ka baqaynaa walaysat mudan ay walaysat lanaa mudan wax middiya ma haysanno oo nooma sugnaan afa nadbaxu bilqasab wax ma ku gowracnaa yacni qasabka yacni waxaweye saraca marka waxa qasabkiisan iyo qoryihiisan waxaweye dhaadheer ee qasabka ah wax ma ku biraynaa haddaanu isnaahanoo kale xoola bireeya qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam maa anhara addama wadukira smullaahi calayhi fakuluuh ma anhara wax kastoo daadiya addama dhiigga daadiya wadukira la xuso ismullaahi calayhi magaca allahna lagu xuso fakuluuhu cuna layse asinna waadufura oo aan ahayn iligga iyo ciddida aan ahayn yacani labadaa waa laga reebayaa ma anhara dama ayaa waxaa laga reebay layse asinna waadufra ama wadufura labaduba bannaane waxay ka dhigantahay istinaayo waa marka waxa waxay ka mid tahay adawaadka istinaagay markaa leysa ka mid marka waxay ka dhigan tahay ila asinna wadufra saasoo kale ka dhigantahay wax kastoo dhiigga daadiya magaca allahna lagu xusay cuna haddaa markaa dhiiggii ku daadisaan oo markaysaa ku biraysaan magacii ilaahayna ku xustaan cuna marka laga reebo iliga iyo marka ciddida marka laga reebo labadaa wixii lagu bireeyey iyaga ha cunina macnuhu dhacay wasauxadisukum can dalik waana idinka warramayaa can daalika madkuurka la soo sheegay oo sinniga iyo dufriga ah ciddida iyo iliga ana waa idinka warramaya ama sinnu fa cadmun iligga miyaa laf weeyi waxaa iliga loo yidhi waxba ha ku biraynina iliggi waa laf halkaana waxaa ka soo baxaysa lafna waxba ha ku biraynina waayo maadaama marka waxaa sababtii laga dhigay inuu laf yahay waxaa laga qaadanayaa laf oo dhan waxba ha ku biraynina wa ama dufru ciddada miyaa fa muda alxabasha waa xabashida muddideeda weeye waa mididii xabashida weeye xabashiduna waxay ahaayeen gaalay ahaayeen marka tashabuhii gaalada ayaa meeshii ka imanaysa gaaladii in la shabbahana dee markaa lama rabo xadiidkan bukhaari iyo muslim labadu waa isku waafaqeen masaa'il baana laga qaadanaya xadiiska lagala baxay xadiiska masaa'isha laga qaadanayo waxaa ka mida masaa'il aan dhicin in markaa la weydiin karo markaa waxa muftiga ama caalimka in la su'aali karo shaygu markuu dhaca uun su-aashiisu inaanu noqonayne inay dhici jirtay wakhtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood inay nebiga weydiiyaan wax aan dhicin saas aawadee hadallada la soo wariyo ara'aytiin iyo loo bixiyey wakhtigii taabiciinta markii su'aalaha qaarkood markaa la farabadiyey saasoo kale loo bixiyey ay qaarkoodna odhan jireen markaysaga ha dhacdo horta yacni waxaa laga qaadanayaa dee shaygaasi suuragal yahay inuu dhaco inaan ceebi ku sugnay in laysi su'aalo inayna ku sugnay laakiin wakhtiyada qaarkood baa waxyaalo fardiyaad oo dee markaa aan dhacaynba ama aan suuragalba ahayn ayay markaa su'aalihii lagu keenay waxaan laga yaabaa markii hore inay ku bilaabantay markaysa xoogaa malakada fiqiga iyo wax la mida in la doonaayey in xoogaa markaysa marka eh, lagu kordhiyo oo waxaweeye malaka fiqii la helo muraadkiisu inuu ahaa calaa kulli xaal asalku inaanu mamnuuc ahayn ee masaa'il aan dhicin la isweydiin karo ayaa laga qaadanaya weliba khaas ahaan markay suuragal tahay ama ay markaysa marka waxa haalib tahay dhicitaankeedu amaba ay markaysa markaa shay markaa dhodhow inay dhacdo ay tahay way ka sii xag jirtaa waayo nebigu kuma ceebsan inay su'aaleen iyadoo shaygu aanu dhicin waanu u taqriiriyey waanu uga jawaabay masaaisha lagala baxaayo waxaa ka mid a xoolihii haddii la gaari waayay fiigaan oo ay qaar marka aan la qaban karin ay noqdaan lana doonaayo in la bireeyo in sidii ugaadho kale loo ugaadhsanayo oo leebka lagu ridaayo amaba xabadda lagu ridaayo bisimka loo qabanayo sidaas iyadaa in lagu samaynayo hadhow marka loo tago haddii nolol lagu gaadho markaasaa la biraynaya haddii nolol aan lagu gaadhinna waxay noqonaysaa xaaladda noocaas ah inay xalaal noqonayso ayay markaa noqonaysa taasna waxaa laga qaadanaya yacni marka cilladii markii hore keensatay in la yidhahdo xoolaha la bireeyo waxay ahayd waa in waxa weeye la qaban karayo uu maqduur calayhi ahaa ee markii la awoodi kari waayey wuxuu qaadanayaa shaygii aan la awoodaynin xukunkiis marka qaacidadii alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman ayaa ku sugan laakiin waa dhacday bacdu alaimma inay yidhaahdeen marnaba yani markaa taasi birayn u noqon mayso waana sida imaam maalik laga sheegay shuraaxduna ay u nisbaynayso marka laakiin sida saxdii waa sida aimada kale mareen ayaa saxan daahirka xadiiskana sida laga fahmayo uu ku tusinayaa sidaas yadaa weeye sidaas ayuu markaa ku tusinaya wa kadalika hadday noqoto ugaadhi in la awoodi karo oo markaa waxaweeye la birayn karo oo markaa ugaadhi ay noqoto murabbi ay noqoto xaalka noocaasa ah dee in la bireeyo mooye yacni markaa xalaal ma noqonayso alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman taasna sidaas yadaa weeye waxaa kaloo laga qaadanaya oo xadiiska laga daliishanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haniimo aan la qaybin in lagu tasarrufo siduu u diidaayey oo ghuluulka markaa saxaabada inay markaa waxaweeye u ka ilaaliyo siduu ugula dadaalaayey ayay markaa tilmaamaysa oo ciidankii sharciga ah haddii marka xaasil ma ahayn mar haddii waxa weeye xaalkan iyadaan haniimadii la qaybin lagu tasarufay waxa iska yaree raashin bisil ama wax la mida ama wax markaa la cunayo oo aan markaa waxaa tabkhi waxba u baahnayn yani marka waxa caynkaasoo kale iska ah ee iska diyaarsan yani waxa weeye way la yska cuni karaa taa waxyaalaha ku soo arooray laakiin xoolaha marka la qalanayo iyadu waa ka duwan tahay waxa weye iyadu waxay u baahan tahay markaysaa in la qaybiyo markay gacantooda soo gasho ay marka noqoto mid xalaalowday markaasaa markaa lagu tasarufaya amaba la cunaya waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam shaygii munkarka ahaa maadaama ay sameeyeen inuu marka ku tacsiiray inay qubaan ya sidaas yada ah dariiqii marka waxa weeye dee sharcan ay ugu bannaanaanaysayne may samayn marka waxay noqonaysaa midaan bannaanayn ayay noqonaysaa saasuu amray marka waxa in la qubo saasuu amray waxaa laga qaadanayaa inkaarulmunkar nebigu inuu samaynayo calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya saas ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya wixii asbaab caadiya ku dhaca in allah hadda ah loo tirinayo oo iyadoo marka waxa weeyaan yani leeb markaa lagu dhuftay oo leebkii sababtiisii yani marka uu ku xabismay ayaa maadaama markaysa markaa dee allah uu isagu marka waxa weeye markaa xabisay sababta iyo isagu abuuray waxa weeye isagii baa loo tiriyey fa xabasahu allaah yacni ayaa loogu tiiriyey marka waxa weeye sababta inaan laysku hadlayno sababta wax loo tiirin allahna aan la ilaawin ayaa laga qaadanaya allahna aan la ilaawin sababta wax loo tirin karaa laakiin yadaan la ilaawin allah waa inay noqotaa laakiin kafle haddii laga sugnaado la ilaawo yani allah la ilaawo xaalka noocaas waxay noqonaysaa mid madmuum ah ayay noqonaysaa yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha ayay gudagelaysaa bay marka ahlucilmigu marka ay yidhaahdeen masaa'il badan baa calaa kulli xaal laga qaadanaya fa acyaahum wuxuu ku fasiray sheikhu yani acjazahum cajsi geliyey calaa kulli xaal marka hore cayiya iyo acyaa waxay kale yihiin cayiya waa awoodi waayey iyo acyaa waa daalay yani marka waxa weeye laakiin hadda waxaa laga dhigay tii marka waxa weeye yani hamsada tacdiya la geliyey oo waxaweeye cayiyadii baa waxaweeye hamse la geliyey saas aawoodee mutacadi laga dhigay ila faacya waa daalay waxay noqonaysaa waxaweeye markaa laazim bay noqonaysaa marka waxaweye waa cajsii geliyo bimacnaa qaar awoodi waayuu ka yeelaa laga tilmaamaya fa acyaahum waa cayiyadiiyo tacdiya la geliyey weeye marka ay fa acjazahum waa cajsi geliyo waa awoodi waayeen inay qabtaan ayaa looga jeedaa masaa'il kaleo kolley lagala baxaya waa jirtaa laakiin wakhtiga ayaa inaga dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk